wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin almafcuulu macahu yunsabu taali lwaawi mafcuulan macah fi naxwi siri wariiqa musrica bima min alficli wa shibhihi sabaq danasb llah bilwaawi fi lqowli laxaq wa bacdama istifhaamin aw kayfa nasab bificli kownin mudmarin bacdu alcarab waalcafu in yumkin bilaa dacfin axaq wa nasbu mukhtaarun ladaa dacfi nasaq wanasbu in lam yajuuz ilcadfu yajib aw ictaqid idmaara caamilin tusib almafcuulu macahu hada maxalu yunsabu waa la nasbini taalil wowda kan ku xigaa la nasbini wowda kan raacayaa la nasbini mafcuulan macahu xaal magacaa lagu magacaabayo fii naxwi sirii waariiqa musrica miaalka iyo wixii lamida dhexdiisa ayaana lagu nasbin daaka annasbu ee nasbaha ah xaasilun wuxuu ku dhacayaa bimaa shayga sabaqa hormaray min alficli ficli xaal u yahay iyo wa shibhihi ficli wax shabahay laa bilwaawi wow kuma dhacayo filqowli qowl dhexdiisuusan ugu dhacaynin qowlkii alaxaqi xaqnimada badna waxaan ku soo jirnay mansuubaat lasmaa wa khaasatan mafaaciishii ayaan ku jirnay shanta ahayd mafaaciisha shantaa kii u dambeeyey ee shanaad ayuu halka ka bilaabayaa musanifka waa mafcuulun macahu mafcuulun macahu si ahaantiisaa la isugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin waa mafcuulun bihi caamil maxduufaa nasbinayaa <coughs> mafaaciishana afar keliyay ka dhigaan sidaa darteedu u dambaysiiyey mafcuulun macahu waa ismi waa u dabadhacayo waawdaasina ay musaaxaba ku caddahay jumlada lagala hormarayo shan shardina wuu leeyahay shantaa shardi mid ka mid ah haddii la waayo ismigaa mafcuulun macahu in lagu nasbiyaa wax bannaan ma aha shanta shardi isminimo waa shardi ficli iyo jumlo waa inuusan ahayn shardi weeye ismigaa waw waa inay ka horaysaa shardi labaad weeye wowdaasi musaaxaba waa inay ku caddahay oo macnaa maca waa inay faa'iidaysaa shardi saddexaad weeye shardi afraad wowda jumlo waa in lagala hormaraa shardi shanaad jumladaasi waa inuu ficli ku dhex jiraa ama ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wata waa inuu ku dhex jiraa shantaa shardi ayaa loo shardin waa inuu yahay shardi weeye ismiga wow in lagala hormaraa shardi labaad weeye wowda bimacnaa maca waa inay tahay oo musaaxabo waa inay ku caddahay shardi saddexaad weeye wowda jumlo waa in lagala hormaraa ismi mufrad waa inuusan ka horraynin kullu rajulin wadiicatu oo kale la diidaya shardi afraad weeye shardi sharaad jumladaasi waa inuu ficli ku dhex jiro ama ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wataa waa inuu ku dhex jiraa shantaa shardi marka la helo ismiga wowda daba yaalla waa la nasbini mafcuulun macahu magaca ayaana loo bixini nasbinta ismigaa la nasbinayaa geedka go'an ma aha mar walba laazim ma aha wowda xarfulcadafba in laga dhigaa dhici karta musanifkaana wuxoogaa ishaari doonaa inkastuusan tawdiixinaynin sheegi doonnaa shan xaaluu leeyahay waayahay ismiga wowda daba yaalla caamilka nasbinayaa muxuu yahay musanifka wuxuu caddeeyey qowlka raajixa ah oo ah ficliga jumlada ku dhex jiro ama ismiga ficli macnihii iyo xuruuftii watee jumlada ku dhex jira kaasaa nasbini wowduuse usoo sakaansanayaayo ku soo gaarayaa oo wowda ayaa xarfuljar ahaan wuxuu ku soo gaarayaa mafcuulu macahuga ficligaana nasbini qaar ayaa waxay leeyihiin maya wowda lafteedaa nasbiniyo sida inna ismiga ay u nasbisoo kale ayay u nasbin laakiin qolka waa marjuux waa laga xoog badan yahay yunsabu waa la nasbini taalil waawi wowda ka raacayaa la nasbini mafcuulan macahu musaman bi hada lismi buu u jeedaa magacan xaal lagu magacaabayo mafcuulun macahu magaca loo bixinayo <coughs> fii naxwi siiri gabar yahay ni soco wa ariiqa jidka micii soco musricatan xaal a degdegi lafdiga iyo wixii lamiday dhexdiisaa lagu nasbin waa ariiqa weeye maxalu shaahidka aariiqa ismi weeye wow ayaa lagala hormaray musaaxabay ku caddahay wowda jumla ka horaysaa siiriida jumladeeda weeye jumladana ficli baa ku jira oo ficlu amarka siiri bimaa min alficli wa shibhihi sabaq bimaa jara majruurka waa khabar muqadama ah. waana ismi mawsuul laa yatimu macnaahu ila bisilatin wacaa'id sabaqa ficliga maadi jumladiisa lagu silayni min alficlina sabaqa faacilkiisuu xaalo ka yahay dhammaaduu xaalo ka yahay daada dambaa mubtadaa annasbuna waa bayaan daaka annasbu ee nasbaha ah xaasilun wuxuu ku dhacayaa bimaa shay sababkii sabaqa hormaray min alficli xaal uu ficli yahay kaa iyo wa shibhihi ficli wax shabahay ismi ficli shabahay laa bilwaawi wowda ku dhici maayo wowda nasbin mayso filqowli qowl dhexdiisuusan ugu dhacaynin qowlkii allah xaqi xaqnimada badna wa bacdama istifhaamin aw kayfa nasab bificli kownin mudmarin bacdu lcarab wa nasaba wuxuu nasbiyey bacdulcarabi carab qaarkeeda wuxuu nasbiyey mafcuulu macahugi bacda ma istifhaamin istifhaamaadiisa gadaasheeda ayuu nasbiyey aw kayfa kayfa istifhaamkeeda gadaasheeda ayuu nasbiyey bificli kownin kown ficligii ayuu ku nasbiyey ficliga oo mudmarin la xadfay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka mafcuulun macahuga waxaa nira waa in ismigaawo waa in lagala hormaraa musaaxabo waa inay ku caddahay wowda jumlo waa in lagala hormaraa jumlada ficli waa inuu ku jira ama ismi ficli macnihii iyo xuruftii wataa waa inuu ku jiro alla ilaahay carab waxaa laga maqlay mafcuulun macahu iyadoo la nasbiyey waxaa lagala horbarayna uu yahay jumla jumladaasina ficli uusan ku jirin ismi macnaa ficlin wa xuruufihi wataana uusan ku jirin arrinkaana waxaa la maqlay maada istifhaamiyada ah iyo kayfada istifhaamiyada ah gadaashooda oo kayfa istifhaamiya iyo maa istifhaamiya gadaashooda mafcuulu macahu way nasbiyeen iyadoo ficli ama ismi ficli shabbahaa ah lagala hormarin oo waxaa la arkay maa anta wa zaydan maada waa khabar muqadamee antana waa mubtada muakhar ee jumlada sida ay u muuqata haddeer waayahay jumladaa ficli kuma jiro ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wataana kuma jiro wa zaydanna mafcuulu maxwa ayay ku nasbiyeen kayfa anta wa qascatan min hariidin ayaa la maqlay kayfa waa khabar muqadame antana mubtada muakhara sida uma daahirka ahaan ka muuqato wa qascatanna mafcuulu macahu nasbisan weeye jumladana ficli kuma jiro ismi ficli macnihii iyo xuruuftii watana kuma jiro wayna nasbiyeen musanifka wuxuu leeya waxay ku nasbinayaan ficli kown ka yimid kown waa masder ficliga ka yimidna kaana iyo yakuunu iyo wey ficli koon ka yimid ayaa waxay ku qadarayaan jumladaa hore dhexdeeda ficligaasaana nasbinaya oo maa anta wa zaydan asalka wuxuu ahaa bay leeyihiin maa takuunu wa zaydan takuunu ficlun mudaaricun min tasarufaati kaana annaaqis ismiguu rafciyaa khabarkuu nasbiyaa ismiga waa damiir waajibulistitaara oo anta ah maa takuunu maada istifaamiyadana khabar muqadami wey wa zaydanna mafcuulu macahu lagu nasbiyo maa shaygee baa takuunu adigu aad ahaani nin yahwni wa zaydan maca zaydin zayd micii maxaad ahaani kayfa anta waqascatan min ariid waxay leeyihiin wuxuu ahaa asalka kayfa takuunu waqascatan min ariid kayfa sideebaa takuunu ahaani niyowni wa qascatan maca qascatin xeera macayda xeerada oo min ariidin kibis la marakeeyeya waayahay iyadoo arrinka sidaa uu yahay oo maa takuunu wa zaydan arrintu ay tahay iyo kayfa takuunu waqascatan ayay takuunudii xadfeen damiirkii ismiga u ahaayee mustatirka ahaa ayaa munfasil noqday baarisay weliba maa anta iyo kayfa anta ayuu noqday maadaa istifhaamiyada iyo kayfada istifhaamiyada gadaashooda mafcuulu macahu ayay nasbiyeen ficli koon ka yimid oy xadfeen ayayna ku nasbiyeen sida ayuu u wa nasaba wuu nasbiyey mafcuulu macahu bacdulcarabi carab qaarkeeda ayaa nasbiyey bacda ma istifhaamin istifhaamaadiisa gadaasheeda ayuu nasbiyey aw kayfe istifhaamkeeda gadaasheeda ayuu nasbiyey bificli kownin kown ficligii ayuuna ku nasbiyey ficliga oo mudmarin bimacnaa maxduufin buu ujeedaa la xadfay waalcadfu in yumkin bilaa dacfin axaq wanasbu mukhtaaru ladaa dacfi nasr wanasbu in lam yajuz ilcafu yajib aw ictiqid idbaara caamilin tusib waalcarfu cadaf in yumkin haddii uu suuroobo bilaa dacfin dacfi la'aantii haddii uu suuroobo axaqu cadafka ayaa xaqnimo badan wanasbu nasbaha mukhtaarun waa la doorani ladaa dacfinasaq dacfunasaq agtiisa ayaa la doorani wanasbu nasba in lam yajuz hadduusan bannaanayn alcadfu cadaf hadduusan bannaanayn yajib nasbaha waajib aw ictiqid ama ictiqaadi idmaara caamilin caamil qadaridii tusib xaqa nasiibiyi halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka mafcuulun macahu ismiga wowda dabayaalla shan xaaluu leeyahay shantii xaala si fiican uma usan tawdiixinin waxbuu isku qasay laakiin shanta xaala tawdiixooda waxa weeye ismiga wowda dabayaalla mar waxaa waajibayaa mafcuulun macahu in lagu nasbiyo cadafna ma bannaano marna mafcuulu macahuga ayaa raajixa ah. marna cadaf ayaa waajiba oo wawda xarfulcadaf in laga dhigaa waajiba ah, mafcuulu macahuna ma bannaana marna cadafkaa raajixa ah. marna mumtanicul amreyn cadafna ma bannaano mafcuulu macahuna ma banaano shantaa xaaluu leeyahay shantaa xaala nasba wuxuu waajibayaa mafcuulu macahu in lagu nasbiyo ay waajibi cadafku haddii uu ku qumo dacfi sanaaci ah ama dacfi macnawi ah xagga macnuhu ka daciifaya cadafka ficliga jamaca hamse haddii lagu daro jamaca wuu isu keeni waay hamse haddii lagu daro ajmaca la yidhaahdo macnihii isu keenidda way ka tegi wuxuuna noqonayaa macnihiisa itifaaq iyo iswaafaqid ama casmi iyo go'aan in la qaato labadaa macnuu noqonaya ajmaca go'aan buu qaatay ruuxi iyo ajmaca wuu iswaafaqay labadaa macnaa loo isticmaalaa ajmaca waa la isu keenay looma isticmaalo haddaba ismiga wowda daba yaallo haddii uu yahay daat ajmacana maadaama go'aan qaadasho macnaheeda uu yahay daata mafcuulu bihi kama dhigan karayso waxa mafcuulu bihi ay ka dhigantaa waa inuu macno noqdaa shay la isu keenayo ee daata ah mafcuulu bihi kama dhigan karto wowda waxa daba yaallo hadduu ismi daata aan noqdo ismu daat mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajiba cadafna ma bannaana miaal faajmicuu amrakum wa shurakaakum ajmicuu ficligan macnihiisa waa go'aan qaata ajmicuu adkeeya oo go'aan adag qaata amrakum taladiinna adkeeya wa shurakaakum mafcuulun macahu in lagu nasbiyaa waajiba cadafna ma bannaana waayo wa shurakaakum shurakadiinnana adkeeyay noqoni macno la fahmi karaaba ma soo baxay waa dacfi xagga macnaha kaasi cadafkii baa wuxuu keenayaa dacfi macnawiga dacfi sanaaci hadduu keenayana waa lamid waayahay waxaa ka mid ah cadafka ishtiraak buu faa'iideeyaa cadafka wuxuu faa'iideeyaa macduufka iyo macduufu calayhiga xukumka meesha yaalla inay wadaagayaan waa hadduusan xarafka wax lagu cadfee laa iyo bal iyo laakiin saddexda midana hadduusan ahayn weeye meeshaan ishtiraakba hadduusan olin oo ficliga meesha yaalla wowda waxa ka dambeeya iyo waxa ka horreeya haddayan wada samaynin mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajiba sida saara zaydun waariiqa oo kale naxw siirii waariiqaduu miaaliye siirii islaan yahay soco waa jidka miciisa soco haddii aad cadafto waariiqu aad tiro wuxuu noqonayaa adiga soco jidkana aan socdo jid ma socday waa meel dhul meel ku yaallo weeyaan oo socod kama marka cadaf ma bannaana mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajiba waayahay mafcuulu macahuga wuxuu raajix noqonayaa ismiga wowda ka horeeya haddii uu yahay damiiru rafca mutasila damiiru rafca mutasila ayaa wowda ka horeeya faasila lama hayo baabulcadaf ayaa waxaan ku gaari doonnaa insha allahu tacaala wain calaa damiiri rafcin muttasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil damiir muttaila damiiru rafca muttasila haddii aad wax ku cadfi damiiru rafca munfasila waa inaad keentaa qumtu ana wazaydu waa inaad tidhahdaa ama faasil kale un waa inaad keentaa haddaba wowda waxaa ka horeeya waa damiiru rafca muttasila faasilo lama hayo waxaa raajixoo wanaagsan cinda almusanif way waajibinayaane mafcuulu oo la yidhaahdo qumtu waaydan qumtu waan istaagay waaydan zayd maciisaan istaagay cadafkuna waa laga xoog badan yahay waayo dacfi buu keenaya labadaa jeer marna mafcuulu macahu ayaa waajibay marna mafcuulu macahu ayaa raajicah cadafka wuxuu waajibayaa ficliga meesha yaallaa laba ruux ka yarba hadduusan kasoo fuli karin oo ficliga meesha yaalla wowda ismiga ka dambeeya kama maarmo ismiga wowda ka horeeya iyo ismiga wowda ka dambeeya mushtarak bay ficliga ku yihiin mushtaraknimo waxaan ahaynna ma suuroobay miaal ikhtasama zaydun wa camrun maadada ikhtisaamka ah waa ficli laba ruux ka yar aan ka soo fuli karin zayd keligii inuu murmaa ma dhici karto mar hadduusan zayd keligii murmi karin ismiga wowda ka dambeeya in lagu cadfaa waajiba mafcuulu macahuna ma bannaana ikhtasama zaydun wa camrun ishtaraka zaydun wa camrun baa la mida istafa zaydun wa camrun afcaal laba ruux ka yar aan kaga soo fulin baa jira afcaasha haddii uu yahay ficliga meesha yaallo wowda waxaa ka dambeeya in la cadfaa waajiba ah mafcuul macahu in lagu nasbiyaana ma waajibo waaya cadafka wax waajibiyaa hadduusan jirin mafcuulu macahu wax waajibiyaana uusan jirin wax mafcuulu macahu raajix ka dhigaana uusan jirin mumtanicul soo socdaana uusan jirinna cadafkaa raajixa ah. waayo cadafka asaloo ishtiraag iyo cadamulishtiraagishtiraagga raajixa ah qaama zaydun wa camrun in la yidhaahdaa raajixo qaama zaydun wa camran in la yidhaahdo ayay ka xoog badan tahay waayo nasbaha masaladu waajibaye ma aha mafcuul machu lagu nasbiyo masaladii raajixa nasbaha u ahaana ma ahan masaladii cadafka waajibka u ahaana ma aha mumtanacul amraynka soo socdaana ma aha intaa midna hadduusan ahayn cadafka raajixa masaladii afraad shanaad mumtanicul amrayn wey cadafna ma suuroobi karo mafcuulu machuna ma suuroobi karayo labadaba ma bannaano cadaf inuusan suuroobin mafcuulu macahuna uusan suuroobin waxay ku dhici cadafku ishtiraak buu faa'iideeyaa wowda ismiga ka dambeeya iyo ismiga ka horeeya ficliga ma ayan wadaagin ishtiraak ka dhexeeya ma jiro oo cadaf ma suuroobi karayo mafcuulu macahuna musaaxa buu faa'iideeyaayo wowda waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya inay musaaxib ahaayeenoo ficliga markuu samaynaya wowda waxa ka horeeya wuxuu la saaxiibsanaa wowda waxa ka dambeeya macnahaasu faa'iidaynaya musaaxabana meesha ma imaan karayso waayo mafcuulu macahuna ma banaano cadafna ma bannaano miiaal calaftuhaa tibnan wamaa'an baaridan xataa qadad hammaalatan caynaaha calaftuhaa daabaddii waxaan ku calfiyoon siiyey calaftuhaa tibnan waagaan siiyey tibniga waa qashinka misigada laga saaro wamaa an cadaf ma bannaano oo tibnanta aad ku cadafto mafcuulu macahuna ma bannaano wuxuusan la bannaaneen cadaf an haddii aad tiro macnihii wuxuu noqonayaa calaftuhaa waxaan ku quudiyey tibnan waago wamaaan biyana waan ku quudiyey ee biyo lama calfaday waa la cabbaa biyo mashruub weeyaane macluuf ma ah marka ma bannaano cadaf mafcuulu macahanoo ma bannaano wuxuu noqonayaa calaftuhaa tibnan waagaan ku quudiyey wamaa an maca maha in biyo macoodaan quudiyey oo biyihii iyo waagadiiyaa isla saaxibay macnahaas yuu faa'iideyn saxaabadaana wax suuroobi kara maaha waxaa laazima ismiga dambe ficli maxduufa in lagu nasbiyo la yidhaahdo calaftuhaa tibnan wasaqaytuhaa maa biyaan ka waraabiye inaad tidhaahdaa waajiba masaaisha ka suurowdaa waa shanta masala shanta masalaba musanifka si cad umuusan tawdiixinin weliba wuxuu isku qasay marka caamil maxduufa in lagu nasbiyo uu waajibayo ismiga wowda ka dambeeyo mafcuulu macahu iyo cadaf midna usan suuroobaynin iyo marka nasbaha uu waajibayo labadaasu isku qasay waalcadfu cadaf in yumkin haddii uu suuroobo cadafka bilaa dacfin daciifnimo la'aanteeda ayuu suuroobay axaqu isagaa xaqnimo badan insha allahu tacaala baabu icraab alafcaal marka aan marayno waxyaabaha aan arki doonno waxaa ka mid ah jawaabu shardi waa la xadfi kara adawaadka labada ficli jasbiyo ficlu shardigii buu qaatay jawaabkii in laga xadfo waa bannaan tahay bisharayn laba shari waa in la helaa labada shardi aadaadka jawaabka laga xadfayaa in waa inuu yahay waa hari ma saddex shardi waay aadaadka jawaabka laga xadfaya in waa inuu noqdaaba idaa shardi wey shardi labaad jawaabka xadfan daalli waa in loo hayo tusinayo shardi saddexaad ficlu shardiga jawaab shardiga xadfana garo ficlu shardiga waa inuu maadi noqdaa waa inuusan mudaaric ahayn maadinimadaasi lafdan wa macnan maadi ha ka noqdo ama lafdiga keli maadi ha ka noqdo waa yahay ama macnaha kelimaadaha kan haddeer u fiirso walcadfu in yumkin in waa aadaatu shari yumkinna waa ficlu shardigii jawaabu shardigii buu xadfay aadaadku in wuu yahay shardigaa waa la hayaa daalina waa la hayaa hayaayo jawaabka xadfa waa la garani oo walcafyo mubtada iyo axaqu oo khabara daalli u ah shardigii saddexaad ayaa selala yahay oo ficlu shardiga waa mudaaric mar hadduu mudaaric noqdo jawaabka xadafkiisa waa daruura daruuratu shicri baa loo xadfay ee tawasuc looma xadfi karayo walcafu cadaf in yumkin haddii uu suuroobo bilaa dacfin dacfi la'aantii haddii uu suuroobo axaqu asaga ayaa xaqnimo badan wanasbu nasbaha mukhtaarun waa la doorani ladaa dacfi nasaq cadfu nasaqa agtiisa ayaa la doorani daciifidii wanasbu nasba in lam yajuz hadduusan bannaanayn alcafu cadaf hadduusan bannaanayn yajib nasbaha waajibi aw ictiqid ama ictiqaadi idmaara caamilin caamil qadaridii tusib xaqaad asiibi haddaad sida yeesho wallahu aclam wsal allah wslam